aan laga qaadanin oo shufco lagaga qaadan haddii ay dhacdo inuu ku tasarufo tasarufaadkiisii sida laga yeeli dabcan ninkan mushtariga ah ee iibsaday dee waa wax uu leeyahay marka tasarufkiisii wuu ansaxayaa hadduu iibiyo hadduu hibeeyo hadduu sadaqaysto waa tasaruf ansaxa waxaa yeelay waa maalik wey isagaal ilaa inta lagala wareegayo oo shafeicu uu ka qaadanayo waa milkigiisi haddaba tasarufaadka uu gelayaa anwaac bay yeelanayaan noocii koobaad buu ku bilaabayo wuxuu yihi wain tasarafa almushtari fi shiksi shiksigii uu iibsaday hadii mushtarigu uu ku tasarufo bilkhiraasi ay bikarsi lkhiraas geeda inuu ku beero ayuu sameeyey khiraaskoo wixii la tallaalayay geedihii la beerayay w dhulka lagu taagayay wal binaai iyo dhis haddii uu ugu tasarufo oo qayb qeybtiisii uu dhiso oo uu maaragtay beero fashafiicu ninkii shafiica ahaa mukhayarun waxaa la dooransiin bayna an yaakuda dalika biqiimatihi inuu dhiskaa iyo dhirtaaba qiimaheeda kula wareego inta la qiimeeyo wa bayna an an yaqlaca iyo mayane inuu fujiyo oo wayadmana uu bixiyo arsha maa naqas nuqsaanta dhacday arshigeeda iyo magdhowgeeda iyo kabniinkeeda wuxuu sheeku leeyahay ninkii haddii qeybtiisii uu dhiso oo eh, uu eh, dhir ku abuuro kadib uu shafiici ogaado in maaragtay waxa weya ninkan laga iibiyey marka waxay taasi ku dhici karaysaa dhiskan iyo iyo dee dhirtani qaabkay udhacaysaa waxa weeye dhulkii la wada leeyahay hadduu ku sameynayo de wuxuu u baahan yahay idan inuu idan qaato marka way dhici kartaayoo de inuu maalan dhulkii la wada leeyahay wuxuu ugu yeeli karaa inuu intuu idan qaato uu u sheego in loo hibeeyey oo uu ka qariyo iibkii in laga iibiyeyba uu ka qariyo waxaa kale oo iyaduna suuragala in uu waa la ii hibeeyey inoo qayb yidhaah markuu inoo qayb yidhaahdo kadibna uu haddana intiisii markaa deetana uu ku beerto oo dhismihii uu ka samaysto markaa kadib uu ogaado shafiicu inay arrintu iib ahayde aanay hibo ahayn marka xaq buu u yeelanayaa inuu shufcadii ku qaato dhulkii kolkuu haddaba dhulkii la wareego dhiskii iyo dhirtii ninkani lahaa dee ile waa wax milkigiisiiya layska qaadan maayo maxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa sidii caariyada inagu soo martay markii dhulka nin loo caariyeeyo deetana u dhis iyo dhir ku beero sidii la yeelay saddex arrimood baa la kala dooranayey halkan labuu ku sheegay tii saddexaadna way jiraysa in wixii inta la qiimeeyo dhirtii iyo dhiskiiba oo ninkii shafiica ahaa lacagtooda bixiyo wixiiba ula wareego iyo inuu yidhaahdo waan fujinayaa markaan fujiyana qiimaha burburkii dee dhismayaashii uu burburiyey jaajuurkii iyo dhagaxaantii iyo wixii qiimay da yeelanayaan intay doontaba ha noqotee markii uu dhiska ahaana qiimu lahaa sidoo kale dhirti iyadoo lasoo rujiyey iyo iyadioo taagan labada jeer badan qiimo way yeelanaysa lakin de faribaa udhaxaynaya qiimo fari weyn in udhexeeya laga yaabo markaaduna waan fujinaya laakiin fariga ayaan bixinaya rarana markaa geedahaaga iyo iyo de markaa dhagxaanta iyo jaajuurka iyo waxa aan fujiyey iska rara adu qiimaha isdhimayna anaa bixinaya taasina way u banaantay tii saddexaad oo ahayd inuu ninka u daayo alaabtiisa ha ugu yaalaan meesha kirana uu ka qaato taana iyadana uu samayn karayo wain wahaba aw waqafa tasarufka qeybtiisa labaad waxay noqonaysaa inuu caqdi sameeyo caqdigii markaa laba mid buu noqon caqdi isagana shufca ka banaan tahay iyo caqdi aanay shufca ka banaanayn qaybtii aanay shufcadu ka banaanayn buu soo horreysiiyo wuxuu yihi in wahaba hadduu hibeeyo mushtarigii oo dhulkii qeyb u iibsaday uu nin kale usii hibeeyo aw waqafa ama uu waqafba ka dhigay intiisii in la kala qaybiyaa qasab maaha iyadoon la kala qaybin bu intiisii waqfi kara falow ay lishafeici shafeici waxaa u furan an yafsakha inuu buriyo hibadii iyo waqafkii wayaakuda shufcadii iibkii horena uu ku qaato nacam falahu an yafsakha wayaakud waa saas inuu iska fasakho hibadii iyo waqafkii wayaakuda ay bilbayc alawal baycii horena uu markaa ku qaato shufcadii wa in baaca noocii saddexaad tasarufka noocii saddexaad waxa weeye in mushtarigii uu ugu tasarufo tasaruf ay ka banaan tahay shufco sida inuu iibiyo oo kale ama inuu kira ahaan u bixiyo wa in baaca hadduu iibiyo falahu waxa u banaan shafiici an yafsakha iibkan dambe inuu buriyo wa ya'khuda iibkii horena uu ku qaato walahu waxaa kaloo u banaa an ya'khuda min almushtari thaani iibsadahan dambe in uu kaga qaato bima waxa uu ku iibsaday meeshan cumar iyo cali baa wada lahaa cumar baa intiisii maxamed ka iibiyey maxamedna markuu iibsaday faarax buu kasii iibiyey kadib buu ogaaday shafiici marka laba iib baa dhacay dabcan labada iib inta badan da way kala lacag badnaanaya marka wuxuu xaq uleeyahay iibkuu doona inuu ku qaato marka hadduu ka dambe u lacag yaryahay wuxuu xaq uleeyahy inu yihaahdo okay waan ogolaaday iibkaa dambana waan ansixiyey oo waan daayey oo ma fasikin laakiin isagaa ka shufcaystay oo faarax baa dhulka kala wareegaya way u banaantay haddii kii hore arkay inay u roon tahayna wuxuu odhan karayaa iibkaa dambe faarax laga iibiyey waan jabiyey waan buriyey iibkii horena shufcadiisii baan maarata qiimihiisi baa shufcadii ku qaatay lacagtiisi markaa labada siduu doono ayuu yeelayaa labadan mushtari kuu doonuu kala wareegaya wey uu ka shufcaysanaya wain qaayala albaa'icu falahu an yafsakha wa ya'khud halkan wuxuu markaa gelayaa tasaruf aynu ka dhigi karno nooc afraad nooc afraad baynu ka dhigi karnaa inaynu mustaqil ka dhignaana way dhici karaysa oo haddii fasakhaadi timaaduu gelaya iibkii markuu dhacay ee uu laazimay iibkii oon laazimin haddii la fasakho shufcadi ma jirto iibkii oo aan weli laazimin haddii la buriyo shufca ma jirayso laakin bacda luzuumi lbayc iibkii markuu laazimay kadib haddii haddana ay ka noqdaan saddex qaabba way uga noqon karaan inay muqaayala dhacdaan ma iqaala iqaaladu waxa weeye ka celin iyadoon wax ciladihi jirin in qofkii uu yidhahdo warniyo alaabti ama iibkii in layga celiyaan doonaya waa arrin fiicanoo dee mustaxab ahoo ajar ku jiro inaad qofkii ka celiso wixii aad ka iibsay hadduu u baaho iyadoon ciladi jirin taa markaa iqaala la yidhahda ama muqaayana waxaa kaloo ku iman karaa faskigu in ceeb shaygii loo soo celin oo ceeb lagu fasakho iibkiisi waxaa kaloo ku iman karaa in mura yimaado deetana taxaaluf dhaco sidii ikhtilaaf albaayic almushtari nagu soo martay saddexdaba sheekhu wuu tilmaamayoo wuxuu yihi waa in qaayala albaayicu haddii ibiyu uu muqaayalo u sameeyo iyo kacelin mushtarigii walaabti dhulkii uu ka celiyo falahu waxaa u banaan an yafsakha wayaakuda inuu fasakho oo wayaakuda de uu qaato muxuu markaa fasakhinayaa muqaayaladii lafteedii buu burinaya iibkiibuu sidiisii u daynaya markaasuu qaadanayaa dhulkii lacagtiina mushtariguu siinaya mushtariguna haddii dee baayicu u celiyey dib buu ugu celinaya isagu markaa mushtarigu kala wareegaya maxaa yeelay baa la leeyahay xaqu shafiici asbaq muqaayaladan iyo waxaan waxaa ka horeeyey iyo ridkan xaqii shafيica ka horeeyey sidoo kale dee wax darara ama dhibaato ah oo labadooda midna uu geystay ma jirto mushtariguna in alaabta laga celiyaabuu doonayo lacagtiisii loo celiya la siina isagaaba siinaya baayicuna marka horeba dee dhulka inuu iibiyu lacagtaa ku iibiyey iyuu ku talagalay waana la saasaan markii horeba kaga wareegay imikana lacagtiisii u haysta labada midna dhibaata ma soo gaarin ninkana dee xaqii sharciga uu siiyey ayuu qaatay wey fain radda calayhi bilcaybi buu yidhi hadduu ceeb ugu soo celiyo mushtarigu baaicii iibiyihii hadduu ceeb ugu soo celiyo dhulkii faqad qiila waxaa la yidhi lahu an yafsaka wa ya'khud waxaa u furan inuu fasakho celinta iyo raddiga shafiicu inuu fasakho oo wa ya uu qaato bishufcati wey shufcadii uu ku qaato maxaa yeelay de bayc wuu laazimay kol hadduu baycu laazimay habata xaqu isaga xaqiisa usugnaada kol hadduu sugnaadayna tasaruf dambo iyagu ay ay maaragtay sameeyaan xaqiisii kuma burin karaan waana ka muctamadkaa wejigaasi wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay mayane laysa lahu xaquma laha xaquma laha wejigaa marka halkan shaarixu wuxuu ku tawjiihiyey lana darara shafii laa yuzaalu bidarari gayri shaiicii dararkii iyo dhibkii lagala cararayey maaragtay waa in aanay keensanin in cid kale la dhibaateeyo laakiin tacliilkaasi wejigiisu waadix maaha oo waxaan waadix u ahayn ninkani markuu shufcada ku qaato dee cid kale u dhib u geystaba ma jirtaba labada nina marka horeba iib ay galeen haddii labada cid la dhibayo waxaa la dhibi lahaa kii mushtariga ah. ka mushtarigan sharcigaaba u siiyey inuu ka qaato oo uu lacagtiisii daw celiyo imikana lacagtii u celinaya marka wax dararahoo meesha ka muuqdaan ma jiraan wejigan dambe musanifku kitaabkiisa muhadabka kumuu sheegin xaawiga maawardi ma sheegin aimada qaarkood oo sheegay sida imaam alxarameyn fi nihaayat lmalab isagu wuxuu tilmaamay in arrintu ay ku dhisan tahay masalo ah haddii mushtarigii uu ceeb arko iibsadihii kadibna shafiicuna uu yidhaahdo waan kaa qaadanayaa ha isna uu yidhaa waan celinayaa yaa horta xaq leh labadooda keebaa xoog badan waman ilmuqadam halkaasuu markaa sheegay laba weji inay ku jiraan weji odhanaya mushtariga muqadamaho xaq buu uleeyay inuu celiyo hadduu celiyana dee shafiici waxba yeelan maayo weji labaad baa wuxuu odhanayey mayana ee xaqu shafiiqi ashafiici muqadam hada huwa alaqrab ka aqrabkii waa sidaa maxaa yeelay bayci mar hadduu laazimay ninkani de celinta wuxuu ku faa'iidaya waa in lacagtiisii loo celiyo ama wax lamid de ninkana lacagtiisii miligeediibuu u celinayay markaa fa xaquhu aqwa waayo ninkani xaqiisii tadaaruk baa ku dhacay laakiin ninkan haddii eh, mushtariga la xoog yeelo shafiica xaqiisii u dhacaya haddaba marka haddaynu nidhaahno shafiica ayaa xoog badan oo isagaa ka awood badan haddii shafيicii arinta aanu ogaanba ilaa iyo la celiyey oo celintiio dhacday kadib unu ogaado maxaa la yeelaya halkaasu markaa labada weji uu ka keenay oo weji uu odhanayo xaqiisii sidii buu u jiraa mar hadduu isagu aqwa ahaa isagu xoog badnaa celintan la celiyey waxba isaga ka tari mayso wejina wuxuu odhanayaa mayane dee xaqiisu wuxuu qaaim ahaa inti aan baycba la fasakin lakin baycii la fasakay imika inuu haddana yidhaahdo waan ku noqonaya waxay noqonaysaa faskun lilfaski fasakaadiio la fasakay bay noqonaysaa taasina waa baciid buu marka isagu fasakaada la fasakay faskintii hore burintiioo la burinayo ayuu markaa baciidsanayay tacliilkaa markaa haddaynu qaadano faskulfaski baciid dee muqaayaladii iyada lafteedana khilaafkii la geliyay noqon iyada lafteeda waa faskun lilfaski baa meesha dhacaye fasakaad baa la burinaya marka wejigaa dambe aduu weji xoog badan ma aha saa sheegnayna sheekhu kitaabkiisi weynaaye muhadabka mabuu kusoo guurina masalada weji waaxida buu ka dhigay inuu ninkani xaqiisii baaqi oo uu soo ceshan karayo sidaa qaymuqaayaradaba uu samey suuradii saddexaad wuxuu yihi wain taxaalafaa hadday isdhaarsadaan cala thamani dhaar ay isku dhaarsadaan lacagti intaasay ahayd iyo intaasay ahayd labiyo toban kun baan kaa siiyey iyo igamaad siina toban kun baad iga siisa tobankii kunna waa kuwana qaado saynu markaa ikhtilaafu lbaayic almushtari kusoo marnay taxaaluf baa dhacay mid waliba wuxuu ku dheeranayay calaa nafyi maa yadaciihi alaakhar wa ihbaati maa yaddaciihi huwa kaa kale wuxuu sheeganaya inuu anfiyo waxa isagu sheeganayana uu sugo ayuu mid waliba ku dhaaranay taxaalufkii markuu dhaco waxaynu soo tilmaanay in ay u banaan tahay xaakimka iyo labadooduba inay fasakhaan haddaba markii fasakhaadii dhacdo falahu waxa u banaan shafiici an yaakhuda in uu ku qaato mabiica ama dhulka bimaa xalafa calayhi lbaayicu iibiyuhu inta uu iibiyuhu inta uu ku dhaartay oo ah tobankii kun sababtu waxa weey dee iib inuu dhacay way isku waafaqsan yihin soo arki maysi iibiyuhuna muctarifooyana wuu qirsan yahay ninkan shafiica ihi inuu xaq uleeyahay dhulkan inuu labiya toban kun ku qaato sooma qirsan ilan markuu le labiya toban kun baan kaa siiyey iibkuna wuu laazimay labiya tobankii kun iska soo bixi wuxuu qirsan yahay shafiico waxaad xaq uleedahay dhulka inaad aad toban kun kula wareegto de markaa labiya toban kun kula wareegaya isaga aan ushubay wa in ankara almushtari shiraa'a iibsaduhu hadduu iibkii dafiro wadacaahu lbaayicu iibiyuhuna uu sheegto markaa dee mushtari iyo baayic waa iska majaazi wey imika halkan mushtari iyo baayic inay yihiin inagu ma ma xukumi karno kol hadday isku haystaan uu kana leeyahay waan kaa iibiyey kana uu leeyay waxba iibin inuu beecjiro ma meesha ma sugna kol haddaanu iib sugnayn de kana mushtari ma aha kana baaic ma aha laakin de si hadalkii uu u socdo ila magacyo kale imika loo samayn kara isilaaxaad kale haddana loo samayn kari maayo halkii loola hadalka in la badiya noqono wa in ankara waxaa tira wain iddacaa almaaliku albayca wa ankara mudacaa alayhi shiraau shiraa hadal dheer buu noqonaya in kii meesha lahaa hadii uu kii meesha lahaa iib qof kale ku sheegtay inuu ka iibiyey kii lagu sheegtay in laga iibiyeyna uu yidhaahdo meen iibsan saasuu hadalku noqonaya deetana si hadalkii loo soo khulaaseeyo baayic iyo mushtarigii baa laysaga daayay wa kaanahu xasala baycu sidiiyo beec dhacay oo kale marka almuhim ninkii maaliga ahaa wuxuu leey meesha waa kaa iibiyey kii kalena wuxuu leey igamaad iibin alla waxaad iga iibisay ma jirto horta ninkii shafiica ahaa xaqiisi uu sugnaanayaayo waa kan ku yidhi akhada min albaa'ici iibiyaha lagu iibin daya laakiin muddaci lbayca wey ninka bayca sheeganaya ayuu ka qaadanaya dhulkii wa dafaca ilayhi thamana lacagtiina isagu u tirinaya u dhiibaya wa cuhdatuhu calayh mas-uuliyadda haddii hadhow ceebi timaadiya waxaana cidda lagu soo celinaya ka mas-uulkay isaga weeyi wa qiila qiil baa lilah yaahudu qaadan maayo markana iibkiiba isku khilaafeen baayici iyo mushtarigii dee bayci ma sugna bayci ma sugna waayo baycu wuxuu ku sugnaan lahaa ama labadoodo isku waafaqa ama dee markhaatiya la helo kol haddaanay labadoodi isku waafaqin markhaatiyana aan la haynin iibkii ma sugan haddaba ma qaadanaya qiilkani wuxuu ley may maxaa yeelay shufcadu waxay daba joogtay iibkay daba joogtay iibkiina ma sugno kol haddaanu iibkii sugnayn iibkaa asal u ahaa shufcada asalkiibaa dhacay fa idaa saqata alaslu saqata alfarcu asalkiiba hadduu dhacay dee farciina uu dhacayaa faracnima jirin shufcaduna farac bay ka ahayd qiilkaa wejigiisu waa waadix soo ma qoladan hore u kaalay qolada hore muctamadkii afqah xaggii fiqi iyaga ay kaasaa usii dhow wuxuu leeyahy waa run oo beyc ma jiro laakiin arrin kale oon la ilqayn karin baa meesha taa oo waa maxay ninkii maaliga ahaa ee dhulka sheerka ku lahaa wuxuu qirsan yahay saaxiibkii inuu xaq uleeyahay inuu la wada wareego soo arki maysi markaa imika laba mid un bay noqonaysaa in ninkii qirtay aynu nidhaahno dhulkii gacanta hayso oo iska hayso iyo inaynu idhahno wixii aad qiratay waanu kugu socodsiinaynaa dhulka ninkan kusoo wareeji de qiraalkuna waaba sayid ladila baa la yidhaahdaa oo waxa weeyaan wixii aad qiratay waa lagugu socodsiinaya kamana noqon kartid kol aduu aq bani aadan yahay idan waxaynu leenahay waa lagu socodsiinaya waayo asalkii baa dhacay farcan sidee loo socodsiinayaa waa tii hore laguu yihi qad yahbut اlaslu wayas qad qad yasqut اlaslu wayahbut اlfarc way dhici kartaa in farcii maarata asalkii uu dhaco farciina uu jiro masaladan oo keliyana maaha masaail ilaa toban gaadhaya weeyaan marka yasqut اlasl qad yasqut اlasl wayahbut alfarc nacam kalasli wاlfarci walakin qad yarid hubuutu farcin hubuutu la suquutu asli hubuutu farcin hubuutu farcin a hubuutu farcin duna aslin ila hubuutu asli dad asalki wajed noqonaysa a hubuutu farcin duuna aslin farci inuu jiro iyadoon asalkii jirin ayaa dhici karta inta badan masaaisha ay halkaasi dhacdana ictiraaf baa jira oo laga tallaabsan kari laya nadaairteeda waxaa kamid a haddii labadii qofee isqabay uu ninkii yidhaahdo waa anigii khulci kugula galay kun iyaduna ay tirahdo khulucba maynaan samayn wax khuluco aynu gallayba may jirin khuluci miyuu sugan yahay kol haddaana isku waafaqin markhaatiyana aan loohayn ma sugna haddana baynuunadii khuluci wuxuu keensan jiray inay kala xaaraan noqdaan oo ninkani qofkan dumara aanu xalaashanin xaaraantinimadii way dhacaysa sababtu waa maxay ninkani wuxuu ictiraafay gabadhani inay xaaraan ka tahay oona u dhawaan karin ku istibtaaci karin khalaas nuaakhiduhu bima اctaraf waaqar maca cadami hubuut alkhulc aladi huwa aslu baynuuna wاlxurma baynuunada iyo xurmada khulcigii baa u asal ma sugna laakiin haddana waxaan leenahay xurmadii iyo baynuunadii way sugan tahay lilictiraaf ictiraafka jira daraadi saas wain qaala lbaayicu ibiyuhu hadduu yidhaahdo akhadtu hamana ninka waan ka iibiyey lacagtiina waan ka qaatayba ka kalena wuxu le waxba maan iibsan ninkana wuxuu le waxba maan iibsan kana wa war intaan ka iibiya waliba lacagtiina ka qaatay toban kun bay ahaydoo tobankii kunba waan ka qaatay buuli wuxuu yihi musanifku lam yaakud ishafيicu calىa ظaahiri اlmadhabi madhabka shaafici daahirkiisu siduu yahay cibaaradiisa macnaheeda muuqdaa yahay shaiici halkan waxba male oo muxuu u yeelan waaye de wuxuu u yeelan waaye shafiicu wuxuu wax ku qaadanayey bimithli haman lacagtii lagu kala iibsaday intay laakeyd wax ku maarata uu uu ku iibsanay uu kula wareegay iminka baa'icii lacag ma siinayo waayo baa'ici wuxu len waxa iga waan qaatay lacag labaad loogu dari maayo kan kalena isna lacagba ma doonayso waa ka mabaan iibsan nin mabaan iibsan le isagana lacag loo celin maayo marka hadii la yidhaahdo dhulkii ha qaato de waxay noqonaysaa inuu bilaash ku qaato waayo kan laba lacagayo la siin maayo isagaa ictiraafay inuu lacagtii hore qaatay lacag labaad qaadan maayo kan kalena lacag la siin maayo maba muaaliba ma lacagba ma ma raadsanayo mabaan iibsan buu taagany laa yaddaci amanan aslan marka de maxay noqonaysaa hadduu dhulkii qaato inuu lacagtiina lacag la-aan inuu ku qaato taasina asixi mayso saasuu musanifku markaa daahirulmadhabkii ku sheegay muctamadku laakin wuxuu leeyahay wuu qaadanayaa binaaan cala alictiraaf iyadoo ictiraafka lagu salaynayo ninkani wuxuu qirtay inuu ninkani xaq u leeyahay dhulkaa inuu toban kun ku qaato uu qaadanaya lacagtii haddaba see laga yeelaya lacagtii laba wajiyo masaladii iqraarka wixii loo yaqaanay eh, inkaaru lmuqari lahu idaa ankara almuqaru lahu kii wax loo qirsanaa hadduu diido dafiru yihahdo m waxaan mabelhi anu gaadhigaad haysay baa tiri cumar baale cumarna wuxuu yihi anigu melihi gaadhigiina adag adaa wata cumarna wuxuu yihi anigu melihi shaqana kumelihi maxkamadaad geysa waxaa tiri ninkani gaadhigiisa igala wareego sagaale isagii baa loo yeedhay haye melihi bu yidhi anu maxaa laga yeelayaa gaariga maqaadiga haynaya mise ninkaa wata un baa laleeyahay ku rarnow laba weji baa ku sugan muctamadkuna wuxuu leeyahay kaa imikaba hayuunba haynaya marka imika maxay noqonaysaa shafiiciga dhulkii wuu qaadanayaa lacagtiina wuu iska haysanayaa maalinta markaa kii soo baxo ayuunba ku wareejin doonaa waay wuxuu yihi wain iddaca lmushtari shiraa'a iibsaduhu hadduu yidhaahdo waan iibsaday washuqsu fii yadihi dhulkiina uu gacanta ku hayo walbaa'icu gaa'ibu kan uu leeyahay wiga iibiyeyna waa nin maqan oo aan joogin faqad qiila waxaa la yidhi ya'khudu wuu qaadan wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa ya'khudu kan wuu qaadanayaa lihi wuxuu leeyahay ninkii alaabtan dhulkan uu gacanta ku hayo wuxuu qirsan yahay inuu hebel kala wareegi karo oo shafiicaya dee iqraarkiisaa lagula dhaqmaya gacantiina maanta isagaa ku haya ku wareeji baa ley lacagtana qaado waana ka muctamadkaa wey qiil kale ayaa wuxuu leeyahay ninkani wuxuu qiray dhulkan cid kale inay lahayd oo maqan waxaan u sheegtay inuu ka iibsaday dee arrintaasina isaga sheegashadiisa kaliya kuma sugnaanayso marka haddii la yidhaha shufcaha lagu qaato iib aan la hubin oon sugnaane mudaci keliya u joogo in waxay noqonaysaa wax lagu saleeyey markaa ayaanu la wareegin buu le laakin waxaa la yihi kol haddii uu gacantii isagu le maanta gacantii dhulkii ku hayo uu sheeganayana inuu isagu leeyahay alظaahiru anahu lahu inuu de waxaan isagu leeyahay ayuun baa aahir ahoo muuqata wabitaali waa lagala wareegi karaya waa lagala wareegi karaya wain akada shiksa haddii shaksigii uu qaato shafiici lam yakun lahu uma furna an yarudda inuu celiyo ilaa bilcaybi inuu ceeb ku arka mooyaane yani khiyaarulmajlis iyo khiyaaru shardi toona ma laha waa waxay ulahaan weyday waxani waa la wareejid qasab ah markaa qasab iyo kasoo fikirna isma galaan qasab baan kula wareegaya iyo haddana waan kasoo fikiraya waa mutanaafiyaan baa layihi munaasib iskuma aha laba munaasib isku ah ma aha sidaa daraaddeed meeshan ma jirayso khiyaarulmajlis ma jirayo khiyaaru sharina ma jirayo qolyaha qaarkoodna waxay ku tacliiliyaanba de waxaana iib rasmiya maha waayo iibka dee taraadi baa lagu geli jiray iska raali ahaansho waxaana wax qasaba weeyaan markaa iibba magaca iibba ma wadato iyay qolyaha qaarkoodna ku tacliiliya waqiila waxaa la yihi lahu an yarudda bkhiyaar اmajlis maye khiyaarmajlis baa meesha ku jira oo intaan la kala tegin xaq buu leyn oo iska celiyo uu yihahda ma doonaye shufcana ku qaadan maayo iska hayso lacagtaydana isi isoo celi maxaa yeele waxaale xaqiiq ahaan waa iib dhulkii lacag buu ku qaadanaya lacag buu siisanaya maadaama ay iib tahay de waxa wey albayacaan bilkhiyaaridii way soo gelayaan buu kaasina leeyahay waidaa maata shafiicu shafeici hadduu geeriyoodo isagii oon shufcaysan weeye aanay kana burin intaqala xaquhu xaqiisii wuxuu u wareegayaa ila alwarahati dadkii dhaxalka lahaa dhexlayaashiisii ayuu u wareegayaa sidii radubilcaybkaba celintii ceebtu ay sababta u ahayd ma shaygii ceeb loo aanu is ogeyn hadduu ka dhinto deetana warasadiisi ay ogaadaan waxaanuu soo ibsaday ceeb laha xaq maoray ina celiyaan kana waa oo kale oo xuquuqda dee sida loo dhaxlo maalkaba loo dhaxlo ayaa xuquuqdana loo dhaxlaa markaa dhaxal ba noqonaysaa wey fa in cafaa bacduhum qeyb iyagii kamid ah eh hadday cafiyaan dhaxlayaashii can xaqihi xaqiisii hadduu cafiyo kaana lilaakhari kuwii kale waxaa u furan an yaakuda aljamiica inuu wixii oo dhan qaato aw yadaca ama ka tago qaar baa yidhi ma doonayno kii kale kuwii kale ma mid waliba wuxuu qaadanayaa un intii dhaxalka kaga soo hagaagaysay maya wixii oo dhan ama wuu la wada wareegi ama uu iska wadadeyn maxaa yeelay mushtariga de wixiisi lakala qaybin maayo oo qeybna laga qaadan maayo qaybna loo dayn maayo mar hadduu wuxuu dhul keliya yahay wuxuu yidhi kaana lilaakari an yakuda aljamiica aw yadaca kii kale waxaa u furan inuu wixii o dhan wada qaato ama uu ka wadato halkana wuxuu ka gelayaa ikhtilaafki wuxu hi wain ikhtalafa ashafiicu walmushtari hadday iskhilaafaan shafiica iyo iibsadihii fii qadri thaman lacagtii lagu kala iibsado toban kun baad siisatay iyo maan ninka warkiisa la qaadanaya waa mushtariga iibsadaha wey maxaa yeelay isagaa iibkan galay wixii uu ku galayna isagaa og adigu shafiibaad ajnabi baad ka ahayd bayca shaqaba kamaad lahayn darafba kamaad ahayn baaiciina waxba maanta markhaati la weydiin maayo dee waa ficilkiisi markaa ficilkiisu dee markhaati kama noqon kara ficilkiisi qofna ficilkiisa markhaati kama noqdo wuxuu yihi falqowlu qowl lmushtari wain iddaca lmushtari ljahla bthaman haddii mushtarigu uu yihaahdo lacagtu intay ahayd garanba maayo lacagtu intii ay ahayd garanba maayo falqowlu qawluhu biyamiinihi warkiisa ayaa la qaadanaya isagu baa la dhaarinaya kii kalena wuxuu leya waad garanaysa kana wuxu ma garanayaanu inta ahayd waxaa la dhaarinayaa uun mushtarigaa la dhaarinaya waayo waxaanu sheegay waa suuragal kuus lacagunbuu ii dhiibayo uu igu yiri intaa dhulka maaratay sheerka aan dhulka ku leedahay iga sii anna markaa saa u eegay lacag badan oo dollar umayla noqoto boqol boqolaho hayo un baan dee wixiina waa wax la arkayo wa ru'yat lmabiici takfi wa ru'yat lmucayani takfi can eh, maaragtay eh, cilmi qadrihi qadarkiisi wiiisa inaad ogaatid uma bahn ko dad arkayso sidii subradii acaamka ahayd oo kale iyo goosankii ariga ah marka warkuu sheegaya waa war dee mumkinoo suuragal ah markii dambana lacagti waa ku tasarufay anoon tirinba hadduu ina yidhaahdo isagunbaa la dhaarinayaa maxaa yeelay waxaan uu sheegtay dee wax markaa suuragala weeyi walaslu cadam lcilm asalba waxaa ah, cilmi la-aan wa qiila waxaa la yihi yuqaalu lahu bayin sheeg baa la odhanaya intaad lacagtu wailaa hadii kale jacalnaaka naakilan waxaanu kaa dhigaynaa nin ka aamusayoo dhaarti dhaara waayey markii maaragtay qadar la sheegtay qadar buu ninkani sheeganayaa mushtarigu mushtarigu waa ujeeda shafiicu qadar buu cayimaya intaasaad siisatay buu le kana wuxu le maba garani wax la ahayd lama garanayo waar sheeg baa leeya lacagtu intay ahayd aad ku dhaarantidina intaa ahayd haddaad sheegi weydo ninkani lacagta uu sheeganay uu leeyahay intaasay ahayd nin ka maagay inuu ka ku dha maaragtay ka dhaarto ayuunbaa lagaa soo qaadaya deetana maxaa la samay isagaa dhaarta lagu soo celinaya isagaa adigu ku dhaarayna intaa ahay deetana kolku dhaartana iyagaa loo xukumaya saasuu qiilkani leeyahay laakiin sida muctamadkaa hadduu yihahde ma garanayo waxay ahayd jaahil baan ka ahaa jusaaf baan ku iibsaday waa la yeelaya baabulqiraad halkaa waxaa inoogu dhan shufcadii abwaabta inoo soo socotay waxay ku saabsanaayeen qofkii oo alaabtiisii qof kale u idmaya inuu amba ku intifaaco amba ku shaqeeyo ama u dirsanayaba qasbigii iyo shufcadii baa inoo soo raacayoo qofkii wixiisii xoog lagu qaadanayo iyay ku saabsanaayeen baabkan qiraadku qeybtaa inoo soo socotay ee idanka iyo xoogga lahayd calaaquu laleeyahayo waa qof alaabtii ku shaqeey laleeyahayo idan maaragtay uhaysta wixii inuu ku shaqeeyo dhinac kalena abwaab inoo soo socota oo markaa isagoo ugu soo horeeyo ayuu si kale calaaqa ulaleeyahayo waa tijaarat lmanaafic manaaficdii laga baayac mushtaraynayo manfaco wax la dhaafsanayo kiradii ayuu la baabiya oo noo soo socota iyo musaaqaadka musaaracada soo socota iyo qiraadka waxaasi waa isku guruubo waxa weeye xoog wax la dhaafsanayo wey qiraadku waa luqatu ahli lxijaaz reer xijaaz baa qiraad mucaamaladan u yaqaan aynu sheegi doono ciraaqiyiintuna waxay u yaqaanaan mudaaraba ama mudaarabo waxaana weeye in qof lacag loo dhiibo dafcu maalin liman yatajiru bihi bijuzin macluumin min ribxi in xoola iyo lacag loo dhiibo qof ku shaqeynaya qaadanayana qeyb ka mid ah faa'iidadiisa iyo macaashkiisa dafcu maalin liman yatajiru bihi dafcu maalin liman yatajiru bihi bijuzءi min ribxi xoolo in loo dhiibo qof ku ganacsanaya wuxuu qaadanayaana ay noqonayso qayb kamida ah faaidadi rubi ribxi markaa mudaarabo soomaalida imika mudaarabo ma iska ihahdaan waa luqadii reer ciraaq qiraadka waxaa laga keenay min alqardi wahuwa alqac waa goynta baan maxaa qofkii xoolaha lahaa qeyb xoolihiisi kamida ayuu ninkan u jaraya ku shaqee odhanaya sidoo kale hadhowna faaidada qeyb kamida ayuu de u jaraya mudaarabo marka la leeyahayna min darb fi lardi baa laga keenay baa la yihi الضرب في lardi waa asafar litijaara in ganacsi loo safro waakharuuna في fi lardi yabtaguuna min fadl illaah waxay dhulkay ku safrayaan iyaga oo ilaahay fadligiisa raadsanaya qiraadku waa mucaamalo jaa-iza bilijmaac ijmaac ayaa loo cuskaday inay banaan tahay sidoo kale aharkii cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu iyo labadiisii inan markii abu muusa alashcari radia allahu tacaala canhu ay eh, ku soo mareen ciraaq deetana uu jeclaystay inuu wax waxtar u ah oo u sameeyo kadibna wuxuu ku yidhi xoolo ku leeyahay oo amiirulmuuminiin cumar in loo geeyo aan doonayay baa jira waan idin sii amaahinayaae dhar iyo alaaba iyo wax intood kusii gadataan hadhow markaad madiino tagtaan iibiya lafihii deetana cumar siiya faa'iidadana idinku iska qaata cabdillaahi bni cumar iyo cubaydullahi bni cumar bay ahaayeen sidii bay yeeleenoo lacagtii alaabbay geliyeen alaabtii markay geliyeen ayay madiine yimaadeen lacag laba jibaar ku dhow ayay ku iibiyeen cumar baa arrintoogad war haka ka kenteen bu haka kenteen lacagta arrintii baa u sheegay markaasuu yihi oo ciidankii muslimiinta o dhan miyaa la amaahiyey lacagtaas oo kale mise labadii nin baa laydin amaahiyey de ma hene labada iyadoo kolleyba lacagta in xaggan la keenaa la doonayy intiuba anagana looga faa'iideeyey faa'iidada iyo lafaaba keena bu yihi baytulmaal kusoo shuub waxoo dham halkii baa la isqabsaday aduu malaa cabdullaahi waabu aamusay cubaydullaahi baa hadal ka keenay oo yidhi haddaanu ku khasaari lahayn ma noo qabsan lahayd wax oo dham hayo waan idiin qabsan lahaa de haddaan imakana faa'idada noo daawi haddaanu ku khasaari lahaynba lafihii oo dhan keena baad noodhan lahayd oo soo magdhaba haddaan iminka faa'iidnayna dee noo daa aduu arrintii way adkaatay markii dambe cabdiraxmaan ibn cawf iyo baa soo dhexgalay waa la dhexdhexaadiyey waxaa lagu dhexdhexaadiyey inuu qiraad ka dhigo low jacaltahu qiraadan haddaad qiraad ka dhigta ka waranoo faa'iidadiina aa kala qaybsataan lafahana ay soo celiyaan tiibuu markii dambe markaa cumar yeelay radia allahu tacaala canhu marka de in qiraadku markaa wax banaan ahaayo saxaabadu ay wax markaa xalaala u arkayeen ayay markaa qisadu tusinaysa wuxuu yihi musanifku man jaaza tasarufuhu fi lmaali saxa minhu caqd lqiraad walaa yasixu lqiraadu ila cala daraahimi wاdanaaniir walaa yajuuzu calaa maqshuushin minha minhuma walaa yasixu ila calى maali macluumi اlwasni walaa yasixu ila calى juzءin macluumi min الribxi qiraadku shuruudo ayuu ku ansaxaya shuruudahaasi caaqidaynku shuruud bay yeelanaya ra-sulmaalkuna shuruud buu yeelanaya ribxiga laftiisa iyo maaragtay si qaabka loo qeybsanayaana iyaduna shuruud bay yeelanaysa wuxuu ku bilaabay shuruudii caaqideynka oo wuxuu ku yihi man jaaza tasarufuhu fi lmaal qofka ay ansaxayso inuu xoolaha ku tasarufo saxa minhu caqdu lqiraad qiraadkii inuu markaa daraf ka noqdo caaqideynkii mid kamida uu noqdo ayaa banaan labadan qofee heshiiska mudaarabada wadagelaya waxa u shuruud ah ilaaqu tasaruf waa inagii mucaamalaadka o dhan dee usoo shardin jirnay oo taasi waa mid aynu ka dharagsannahay iyaga markaa intaa iyo waxaa loo shardiyo un dee alikhtiyaar adam likraah qasab inaan u jirin wax kale iyaga loo shardin maayo waay wuxuu yihi walaa yasixu lqiraadu qiraadkii ku asixi maayo ilaa cala daraahimi wadanaaniiri lacagtii dirhamka ahayd ama dinaarka ahayd mooyaane lacagtii dahabka ka samaysayd iyo tii fidada ka samaysnayd yacni waa lacagta adag lacag adag oo shaqaynaysa oo dhulka ka wada soconaysa ayuunbaa qiraadka lagu geli karaa waxaan lacag ahayn laguma geli karo waxaan lacag ahayn mudaaraba laguma geli karo haddaad dukaankii camirto ood soo dhex joojisa inankii shaqaalaha ahaa oo tiraa toban kun baa galay dhex joogso ka shaqee faa'iidadaynu kal laba kala qaybsanayna hadhow ninka raasimalka ad kula xisabtamaysa waa imisa imsaad kula xisabtamaysaa toban kun oo doolar ooma toban kumaad udhiibtay uma dhiibin haddaa saliida iyo kuwa caanaa iyo kuwa bariisa iyo kuwa wax ayaad udhiibtay marka haddii la yidhaahdo daasadihiio sidoodii hadhow horta raasimaalkii ha keeno dulmi baa ka dhacaya ba la yidha waxaan qiimahooda kolla kor buu ukaca kol hoos buu udhaca oo markaa haddii uu de qiimahoo kor ukacay la yidhahdo horta intii oo daasadood caanihi iyo sokortii mid walba inteedii keen wixii markii toban kun joogay inu hadda shan iyo toban kunoo maca faa'iidadii uu raasamaal ka dhigay noqonaysa hadduu qiimuhu hoos u dhacana waxa dhacaysa de waxa weeyaan daasadihii oo markaa ninkanoo de wax toban kun qiimis joogay loo dhiibay inuu marka wax toddoba kun jooga uu markaa raasamaal ka dhigo raasamaalkii qayb kamida uu cuno midda kale de waxaan waaba qiyaas qiimayntu waa qiyaas qiyaasna lama rabo wax cad baa la rabaa saa daraadeed qofkan waa inaad lacag u dhiibto lacagtaasina waa inay tahay lacagaha adag ilan lacagta aan adkayni iyadiibaa sidii alaabta kolla kor u kacaysa kolla hoos u dhacaysa haddii la doonana aan shaqayneynba marka dee dinaar iyo dirham bay berigii hore odhanayeen dinaar iyo dirham kaasubaa lacagta adag ahaa waxaan kale fuluus bay odhanayeen imika aynu wadwadno inkastoo waraaqa aani jirinba taasina markaa wax kolba dhinac ukacayay ahayd marka iminka waxaynu odhan karnaa halkaa booskii doolarkaa ku jira marka halkeenanu kale la joogo doolarkiibaa ku jira iminkaad shaqaalaha ka dhigaysa doonaysa inaad mudaarabo aad ku shuraakowdaan doolar baad u dhiibaysaa hadhow doolarkaas ku xisaabtamaysaa walaa yajuuzu ma banaano calaa maqshuushin minhumaa daraahim iyo danaaniir aan saafi ahayn ee qish ku jiro maqshuushku waxa weeye yani wax aan dahab ahayn oo dinaar yar foojariyadi yani dahab wuu ku jiraa laakiin saafi baanu ahayn dahab badan baa ku jira laakiin qeyb dahab ahayna way ku jirta marka de kaasi hadhow toole elaki waxa weeya markaad tiraado toban kun oo dinaar baan kuu dhiibi tobankii kun oo dinaar keen dee maqshuushkii oo kale ilen in la waayaba laga yaabaayo kuwo wada saafiya ah u keeno deetana wax waxaagii ka badan aada maal ahaan u qaadato waay halkaana wuxuu kaga baxay shardigii ra'samaalka dabcan cafwan kagama bixina dee shardigii koobaad bay noo sheegay shardiga labaad walaa yasixu asixi maayo ilaa calaa maali in waxaani maal uu yahay mooyaane raasamaalka ihi maalkaasoo macluumil wasni miisaankiisa iyo qadarkiisa la garanayo dee daraahimta iyo danaaniirta waa la miisaami jiray waa la miisaami jiray waana la tirin jiray marka tiradoodii iyo wasankoodii waa in la garanayo iminka laakin de dolarkii ma laha miisaan ma lehe tirun buu leeyahay tiradiisi waa in la garanayo weeyi halkaa kaga bax markaa raasamaalka shuruudiisi waxaynu u gelaynaa faa'iidada iyo qeybsigeedii shuruudda ku tacalluqay walaa yasixu asixi maayo ilaa calaa juz-in macluumin min alribxi in lagula heshiyo shaqaalaha qeyb la garanayo oo faa'iida kamida mooyaane boqol kiiba labaatan boqolkiiba shan iyo labaatan boqolkiiba soddon boqolkiiba konton tobankiiba hal tobankiiba kiiba midyo badh oo caadi waxaasoo dhan juz macluum min alribxi waayahay marka lama ogola wixii inaanu juz ahayn ee uu noqdo wax go juz waxaa loo jeeda shay bushaaca oo boqoleyda oo kale ah lakin waa la wax go kun baan ku siinaya faaida kaa siinaya kun dolar baa faida kaa siinaya toban kun baan kaa siinaya waxaa lama ogola juzkii laftiisu haddaanu macluum ahayn ansixi maayo waan ku hagaajin doonaa faa'iidada waxaan kaa siin commission baa kaa siin waanan ku hagaajin dhowtoola hagaajintaasi xumayn bay noqon doonta waad xumaysay buu ku odhan markaa muran baa imanaya waxaasi wax markaa shareecadu ay ogoshahay ma aha la israacinna maayo commission iyo iyo wax go-aan waxa go-aan waxa yeesho waa caqdul ijaara caqdigan mudaarabaduna waa juz min aribxi oo markaa mushaaca labada caqdina way kala duwan yihin haddii laysku qaso dhinac lagu raacaba la garan maayo waxaanaad gashay ma ijaara mise waa mudaarabo ila kale axkaam wey markaa wax soconaya maaha fuqahaduna ma ogola fain qaala hadduu yidhaahdo qaaradtuka caqdi mudaarabaan kugula galay calaa ana aribxa baynana in ay faa'iidadu inoo dhex tahay jaaza wuu banaanya wa kaana baynahumaa nisfayni faa'iidadiina si siman bay uqaybsanayaan waqiila waxaa la yihi laa yajuuzu ma banaana kan laa yajuuzu li wuxuu leeyahay faa'iidadu waa inoo dhex de haya sidee loo kala leeyahay buu sheegay waa la wadaleeyahay unbuu yihi faa'iidadee si loo wadaleeyahay muu sheegin laakiin sida saxda marka la ihahdo waa inoo dhex curfigiibaa fasirayo oo yaani waynu u simannahay wey si siman ayaynu u uqaybsanaynaa ayuu curfigii ku fasirayaa o curfigaasaa lagu fasiray wain qaala hadduu yidhaahdo calaa ana laka nisfa qaaradtuka waxaan caqdigii qiraadka kugula galay calaa ana laka nisfa inaad adigu badh leedahay faa'iidada min aribxi inaad badh leedahay faa'iidada barhkii kalena dee anaala bay noqonaysaa saxa way ansaxaysa maxaa yeelay qof waliba intuu leeyahy waa la garanaya wa qiila qiil baale laa yasixu ma ansaxayo xaguu ka eegay wuxuu yihi haaf waa tan yidhi shaqaalahaale haafkii kale cid laba lama sheegin faaidada haafkii kale cidla lama sheegin ilaa la sheego ma ansaxaya buu kaasi leeyay wuxuu yihi sheekhu walawalu adharu qowl qowlka hore ayaa muuqan og oo xoog badan wejiga hore sababtu waa maxay dee waxa weeye uma baahna inta maaligu rabulmaalka ama qofkan xoolaha raasamaalka lahaa faaidada intuu leeyahay in la sheego waxba loogama baahno waayo xoolihiisu faaidaay dhalaan asal ahaan isagaabalade shaqaalaha loo baahaya intiisa in la sheego isaga intiisi waa la sheegay wixii soo haray dee xoolaha kale buu raacaya wey wain qaala hadduusa yihaa calaa ana liya nisfa yani qaaratuka waxaan kugula galay caqdi qiraad ala ana liya nisfa in aan anigu haaf leeyahay faaidada min aribxiba markaa dee yani ku jirta haaf inaan faaidada leeyahay ayaan cabdulqiraad kugula galay hadduu yidhaahdo lam yasixa asixi maayo waayo lama sheegin shaqaaluhu intii u lahaa waqiila waxaa la yidhi asixu waa asaxaya waayo marka la yidhi nus anigaa ah le nuskii kale ninkii leey waa la iska fahmayaa sidii masaladii hore oo kale laakin waxa la yihi maytani tii hore lamid maaha wal walawalu adharu halkan ka hore oo ah inaanu asaxaynin ayaa muuqan ogoo sababtu waxa weeye dee halkaa hore nuska laga aamusay baynu raacinayn ilan raasamaalkaasaa dhalay laakiin imika nuska laga aamusay raasamaalkii lama raacinayo kol haddaan la raacinay waa in caamilkii inuu leeyahay la sheego la cayimo waaya shuruudii waxaa kamid ah tii aynu sii qadinay oo ah anlaa yakuuna liaxadihimaa ribxu maaragtay fa- faa-idatu alaakhar mid mid ahaani faa-iide uu helayo ka kale aanu helayn waa inaanay jirin wuxuu yihi wain shurita liaxadihima labadii mid ahaan haddii loo shardiyo ribxu shayin yakhtasu bihi qeyb faa-iidadeeda isaga uu la gaar yahay shay faa hadii isaga loo gaar yeelo oo la yidhaah waa ku kaa toban kaa kun shan kunna dhargeli shan kunna raashin geli raashinka faa waynu wada leenahay dharkana faa'idadeeda iidadeeda adigaa iskale ama anigaa iskale lam yasax caqdigiisu ma asaxay waayo dee qarar baa meeshii imanaya iyo nooc markaa ku nasiibsa ah waxaa laga yaabaa dharkiina in aada loogu faa'iido kii kale laguma faido waa laguma khasaaro markaa sax ma aha waaya shuruudii waxaa kamid a alshtiraak fi ribx faa'iidada waa in la wada qayb laqay la kala qaybsado waa inaanu mid la tegin waayo caqdigan qiraadku sidiisaba mudaarabo baaba waxaa macnaheeda qayb ka ah faaido la wadaleeyay haddaba waa in qaala hadduu yidhaahdo qaaratuka mudaarabaan kugula galay calaa an yakuuna ribxu kulluhu lii faa-iidadoo dhanba inaan anigu yeesho toban kun baan mudaarabo kugula galay faa-iidadoo dhanna aniga ale mudaarabaan kula galay iyo faa dhan waan qaadanayaa waa hadal isburinaya mudaara baan kula gelay macnaheed waa faaida waynu wadaleen waynu qeyb qofay bu yeelanaya faaido dhaan yeelana tibay ka hor imanaysa markaa hadal iska hor iyo daba imanaya iyaad ku hadashayoo fasada alcaqdu wey caqdigaasi waa faasid aw ama wuxuu yihi qaaradtuka qiraad baan kugula galay calaa an yakuuna aribxu kulluhu laka faa-iidadoo inaad adigu qaadato ayaan qiraad kugula galay iyo mudaarabo iyadana fasada alcaqdu oo de wixii baa iska hor imanaya ila anahu laakiin idaa tasarafa markuu shaqeeyo inankii u ku shaqeeyo nafado tasaruf tasarufkiisu wuu ansaxaya oo iibabkii uu galay iyo ganacsigii ganacsi saxa ayuu noqonayaa wayakuunu ribxu kulluhu lirabbi lmaal faa'iidadoo dhanna meesha linqiradii mudaaraba ma jirtee faa'iidada qofkii lafaha lahaa iyuunbaa qaadanaya walilcaamili shaqaaluhuna wuxuu yeelanayaa ujrat lmithli mushqaayaddii isagoo kale ku shaqayn jiray ayuu yeelanayaa oo qiraadku markuu fasahaado waxaa loo eli celiyaa caqdigii manaaficda u asalkaahade ijaaradii ijaaradii baa loo celinaya markaa sheekhu labadii suura buu kala qaaday labada jeerba ujratulmithli buu caamilku yeelanayaa sababtuna waa maxay dee labada jeerba waa qiraad fasahaaday kol hadday mudaaraba fasahaadana ujratulmithli baa loo noqonayay qiyaas kii markaa madhabka uu waafaqsan yahay laakiin muctamedku wuxuu leeyahay labada suuro waa la kala qaadaya oo suurada hore ee uu yihi lacagtan ku shaqee qira mudaaraba ahaan ugu shaqee faa'iidana anigaa wadale ee shaqaaluhuna waa yahay yihi ninkaasi wuxuu ku talagalay inuu bilaash ku shaqeeyo de nin bilaash ku shaqaynayeyna annagu waxba siin mayno mutabaric buu ahaayo nin markaa mutadawicnimo ku shaqaynayu ah nin mutadawicinimo ku shaqeynaya lacag male marka muctamadku wuxuu leeyay suurada masaladaa hore ee kulluhu lii lagu yihi waayahay haddana yihi waxba yeelan maayo waay wain dafaca ilayhi lmaala hadii uu xoolaha u dhiibo oo waqaala uu yidhaahdo tasaraf shaqee waalribxu kulluhu li faaidada oo dhanna anaa le lacagtan ku shaqee eeg mudaaraba mu odhan lacagtan ku shaqee unbuu yihi ku shaqee ma mudaaraba way dhici kartaa in mudaaraba loola jeediyo inaan loola jeedinba waribxu kulluhu lidiga sii fasirtayba faa-iidadoo dhanna anigaale marka waa icaawi dee icaawi unbay iska noqonaysaa soo ma fa huwa ibdaacun buu ku yihi waa ibdaac ibdaacu waa maxay waa jaclu lmaali bidaacatan fi yadi rajul waa in bidaacadu waa maalu tijaara waa xoolaha ganacsiga waa in xoolihii qofkan la yidhaahdo ganacsi geli laakiin fuqahadu isilaax bay kaleeyihiinoo waa dafcu lmaali liman yatajiru bihi majaanan ama mutamarican qof in xoola loo dhiibo uu ku shaqaynayo si tamaruca ibdaac baa la yidhaahdo laa xaqa lilcaamili fiihi ama walaa xaqa faa'iidana male mushqaayadiiyo ujrana male wain qaala hadduu yidhaahdo tasaraf xoolahan ganacsi ku gal wاribxu kulluhu lak faa'iidadoo dhanna qaado xoolahan ganacsi ku gal faa'iidadoo dhanna qaado buu yihi fahuwa qardun waa amaaha waa nin lacag laamah laamahiyey waana sax wuu ku shaqaysan hadduu faa'iido faaidada isagaa le lafahana uu soo celinaya hadduu khasaaro isagaa khasaaray lafiyo dhamaystiranna waa lagu leeyay waa qardig marka halkan de mudaaraba kuma jirto marka hadal iska hor imanaya ma aha walaa yajuuzu ilaa cala tijaarati fi jinsin yacumu wujuuduhu walaa yajuuzu ma banaana caqdigan mudaarabadu ilaa cala tijaarati ganacsi mooyaane wax kale in qofka lagula heshiiyo ganacsi ah, wax kale lama ogolo maxaa loo waa la diidan yahay waxaa la diidan yahay ganacsiga la sheegay waxa weeye yani waa inuu alaaba soo iibiyo haddana sii iibiyo waa intaa ganacsigu wixii markaa laga maarmaanka ganacsiga u ahaa sida inuu de alaabtii geyn u sameeyo inuu mar soo bandhigo markii maarata la xerayo meeshana xereeyo shaqada noocaasna de isagaa lagu leeyay laakiin wax kale lagulama heshiin karo sida inuu wixii sa sanceeyo oo haddii la yidhaahdo arooyo lacagtan ganacsi ku galo mudaaraba ahaan toban kaa kun moofo sameeyo furinka dubo roolida dad maarata daqiiqaha soo iibsato ood cajiinto adigu ka shaqee shaqada marka waa inaad cajiinto waa inaad haddana waxa weeyaan aada maaragtay dubto markaad dubtana aada roolida iibiso faa'iidana aan kala qaybsano taasi dee ganacsi maaha waa xirfadle waa maaragtay wuxuu noqday nin markaa xirfadlaa ganacsi maaha waa xirfad bay wixii noqotay marka waxaa leey taasi mudaaraba sidaa laguma geli karo ninka si caadiya ah u shaqaalaysiiso ama hodheelkii o kale imika hodheelayd oo kale mudaarabaanu kula gelaynaa bay ku odhanayaano dabaaq buu yeelay khatar faaidanu kala qaybsanayna weliba ninkani ma ganacsi buu ku jiraa ganacsi kuma jira cunto karin buu ku jira waxaa lama ogola waxaas mudaarabo ma gasho walaa yajuuzu ilaa cala tijaarati waa camalkii imikana camalkii baynu ka hadlaynaa shuruudihii camalka wey camalku waa inuu ganacsi yahay ganacsina waa maxay waa alaab la soo iibinayo oo haddana la iibinayo maaha inuu isagu tolayo dharkiiyo dhar intuu dhar tolo uu sii iibinayo sanca inuu markaa sanceeyo wixii aad ka doonaysa ma aha inuu dubo iyo inuu cunto kariyo iyo waxaas shaqaale caadi aad uqabsanaysaa inuu shaqaale ku ahaado oo mushahar uu qaato hadhow haddaad waxyaalo kale ugu kordhinayso si aanu kaaga tegin ood kalba wax ugu yar dardarayso waa arrin fiican timajarihii baa imika iminka waxay kuleeyihiin wax kaleba ma yeelayaanba faa-iidadaynu kala qaybsana mooyaan si kale kaamama yeelayaanba waxaasina dee markaa ma aha mudaaraba maaha ila ninkan raasimaal ba looma dhiibaye raasimaal baa loo dhiibaye timajarahani isaga raasimaal ba maqas buu iyaga sheeg marka ma rasma rasma loo dhiibayba meeshan ma taalo marka iyaduna ma soconayso walaa yajuuzu ilaa cala tijaarati ganacsi ayuun ayuunbuu waxaan ku asaxay ninkan camalkiisu waa inuu lacag inta loo dhiibay oo ku ganacsanaya waa inay tahy weliba wuxuu ka ganacsanayaana waa fii jinsin yacumu wujuuduhu jinsi ama shay alaab helideedu ay badan tahay wy caam ay tahay oon kala go' lahayn laakiin wax naadiro marmar uun la helo hadday doonaan inta badanna kala go-an ama waqtiyada qaarkood kala go-aya kaasi maya ma noqonayo mudaarabadii ma gelin fain callaqahu hadduu caqdigii mudaarabada ku calliquu ku xidho calaa maa laa yacumu wujuuduhu wax aan jiritaankiisuba caam ahayn ee marmar la helo lam yasixada soo socoto jawaabti caqdigaasi ansixi maayo waayo ninki waa laga yaaba isagoo wixii bilow isle inuu wiiiba kala go'o ama waxaan wax naadiraba yahay waxyaalaha badda laga soo saaray iska naadirka cambarka waad ku tiri ama yaaquudka ka shaqee ama waxyaalaha beriga laga soo saare laakin iska naadirka waxaad ku tiri buuraha galo ee kuwa dahabka qodee meelaha dahabka ka soo iibso kuwa laftooda iska maaragtay ina wax soo helaan iska naadirta markaa wixii naadirka ah maya aw calaa an laa yashtariya ilaa min rajulin bicaynihi ama wuxuu kula heshiiyey uu shardi kaga dhigay in aanu wax ka soo iibsan nin cayiman mooyaane cid kale lacagtan ku shaqee dukaanka hebel keliya la ka soo iibsan karta waxaa laga yaabaa meelo uga faa'iida badan uga nafci badan uga waxtar badan oo eh, maaragtay inuu heli karayo marka waad cidhiiri baad gelisay cidhiidhigaasi wuxuu keenayaa maqsuudkii iyo ujeeddadii faa'iida doonka ahaa in ay markaa yaraato oo maarata eh, helitaankeedii iyo jiritaankeedi in kalsooni badanba lagu qabi waayo shareecadu markaa qararka iyo wax madmadow ku jiro ku nasiibsa ah dadka ma geliso walaa yasixu masixi maayo ilaa an yacqida fi lxaali in markaa caqdiga isla imika uu guntaya mooyaane oo waa inaanu shardi kale kusii xidhayninoo maaragtay mar dambe dhici doona fain callaqahu hadduu ku xiriiriyo calaa shardin shardi oo mustaqbaliya weeyi lam yasixa asixi maayo sida inuu yidhaahdo tobankaa kun mudaarabaan kugula galay rabadaan markay bilato ayaad ku ganacsanaysaa inta ka horeysa kuma ganacsanaysid maamed marka faidata mka iska haysa lacagtaado hadhow rabadaan tun aynu caqdiga wadagal waxaani waa caqdi mucaawado waxbaa la isdhaafsanaya mudaarabada mucaawada ku jirta oo waxa weeyaan waa jacaalatun ibtidaaan sharikatun intihaaan xagga hore jacaalay ka tahay oo waxaad leedahay markaad ku shaqayso faa'iidada boqolkiiba intaasaad yeelan waa haddaad wixii iga lumay soo hesho waxaasaan ku siin oo kale waa jacaalo ibtidaan marka dambena waa sharika oo de faaidadii ood wada yeelanaysaa mushtarikiin baad ku noqonaysa markaa tacliiq ma aqbalayso wain caqada ilaa shahrin hadduu tacqiid geliya ka waran u muddeeyo wain caqada hadduu caqdigii xidho ilaa shahrin ilaa bil oo wuxuu yihi ku ganacso bil ama sanad calaa an laa yabiica bacdahu oo shardigu uu yahay in aanu marka muddadaasi dhammaato wax dambe aanu iibin lam yasixa caqdiga asixi maayo tacqiid haddii lagu sameeyo la muddeeyo oo la yidhaha halkaasay iib iibintii yahay ma ansaxayo wa in caqada ilaa shahrin haddii uu muddo cayimo uu caqdiyo calaa allah ishtariya bacdahu shardigana uu ka dhigo muddadaa marka la gaaro wax cusubaa soo iibsan sax iyadu waa caadi markan wax la muddeeyo haddii waxaa la muddeeyey ay tahay muddada haddii la gaaro waxbana ma iibin kartid waxbana ma iibsan kartid halkaasaad shaqada ku joojinaysaa caqdigu waa baail sababtu waa maxay muddadii baa la gaari dukaankiioo u camiran uu u baahan yahay alaabtii inuu dee uu kaashgareeyo si lacagtii loo kala qaybsao adna waadigan garbaduubey hadii halkaa la gaaro waxba ma iibin kartid marka taasi ma ansaxayso laakiin hadii ay tahay arrintu wax cusub muddadaa marka la gaaro wax cusub ha soo iibsan ee inta aad haysa uun dee kaashgareeyo maaragtay lacag u bedel taasi iyadu waa caadi wain sharada hadduu shardiyo an yacmala macahu rablmaali in uu la shaqeeyo ninkii raasamaalka lahaa ayaaba shardi ka dhigay oo yidhi waan kula shaqaynaya weli shuruudii camalkeenu ku jirna lam yasix asixi maayo caqdigu waa asixi maayo maxaa yeelay waxaa la doonayaa ninkan in gacan uu u gacan banaanaado shaqada haddaad adigii gacanta kula jirto xoolihiina adigaa le adigaa ka baawar weyn ninkii markaa ninkii wuxuu u gacan banaan yahay oo uu waxa weeyaan fursad fiican haysta inuu meel alle meeshii faaido u kaga shaqeeya ma aha waa midda labaade de waxaaba laga yaabaa faa'iidadu halkay ka timidba inay adiga shaqadaadii noqoto raasamaalkana adigaa lahaa adigoo raasamaalkiile ayaad shaqadiina yeelatay dee ninkani muxuu wax ku qaadanayaabaa meesha imanaysa inuu wax aan waxba ka geysanin inuu qaato iyaa soo baxaysa wain sharada hadduuse shardiyo an yacmala macahu inuu la shaqeeyo gulaamu rabi lmaali inankii ciidanka u ahaa ama addoonka u ahaa qofkan raasamaalka leh wuxuu yihi inankan i shaqaalaha shaqaalahaygan ha kula shaqeeyo oo adiga ha ku hoos joogo ama addoonkaygan ha kula shaqeeyo saxa calaa daahiri madhab madhabka daahirkiisu siduu yahay way iska ansaxaysa taasi waayo waa qof adiga aad dirdirsanayso adigu buu ku waxba gacan ku hayntaadi dhaawac ma gaadhsiinayo shaqadiisuna waa shaqo adigii aada mas-uul ka tahay oo dee adigii kormeereyso oo adigii uun bay markaa ku tirsanta waqiila waxaa la yidhi laa yasixu may ansixi mayso oo dee ninkan rabulmaalkii xaggiisa ka socda waxay lamid tahay isagiio isagu soo galay bay lamid tahay laakiin lamid maaha baa la isagu markuu meesha soo galo baawarkiibuu leey laakiin kan kale de waa shaqaale adigu aad dirdirayso wuxuu yihi wacala alcaamili an yatawalaa binafsihi ninkan shaqaalaha waxaa laga doonaya inuu isagu naf ahaantiisa uu maaragtay uu ku qabto ma jarat ilcaadatu an yatawalaahu wixii caadadu ay ahayd inuu isagu qabto oonu cid kale u kiraysanin wey shaqadii lagu yaqaanay inuu ninkaa shaqaalaha mudaarabadu uu isagu ka shaqeeyo alaabtii inuu soo iibsado inuu hadana dukaankii keeno inuu sii iibiyo waxaa isaga laga doonaya hadduu shaqaalo u diro soo iibiya oo sii iibiya isagaa jeebkiisa ka siinaya mushaharkiisa ka bixin maayo dukaanka laakiin wixii aanay caadadu ahayn isagu inuu qabto sida xamaalkii iyo wixii lamidka ahaa dee kaa dukaanku ka bixinaya wa an yatasarafa waxaa kale oo laga doonayaa inuu u shaqeeyo cala alixtiyaadi si is-ilaalini ku jirto is-ilaalini si ay ku jirto falaa yabiicu biduuni amani mili shayna qiimihiisii wax ka hooseeyo dhiskan ku jiro ku iibin maayo walaa biamanin marka ada discount la sheegaya yani waa discount aan caada ahaan suuqa ka jirin oo siyaada ah walaa biamanin muajalin sidoo kale lacag daynana waxba ku iibin maayo ilaa an ya'dana lahu fi dalika kullihi waxaasoo dhanba inuu ninkii markaa xoolaha lahaa u ogolaado oo uu ufasaxa mooyaane in ishtaraa maciiban hadduu soo iibsado wax ceeb leh oo ra-aa shiraacahu ay la noqotay oo dan uu arkay soo iibsigiisa jaaza way banaantay oo wakiilkii taa uu kaga duwan yahay wakiilku wax ceeble muu soo iibin jirin sababtoo ah de alaabtan ninkii buu soo iibinayo ninkaasuubuu ugeynay ninkii markaa wax ceeble inuu ugeeya lama ogola laakiin kani waa faa doon haddii markaa wixii ceebta lahaa uu arko iyadoo wax rakiisa lagu iibinayo uu garanayana suuqa wax weyn inuu ka goynayo de wuu iibsanaya ilan faaidadu isaga ujeedadiisu maaha inuu waan wax ku qabsadee waa inuu sii iibiyo faaido ka sameeyo kol hadduu faaiida inuu sameynayo u arko wuu iibsan karaa wain ishtaraa shaya hadduu shay soo iibiyo calaa anahu saliimun isagoo maarata uqaba inuu wax hagaagsan yahay fakharaja maciban ay caddaato inuu ceeb lahaa habata lahu lkhiyaaru celintii xaq buu uleeyay way u banaantay waa haddii u de u arko in la celiyo faaido wain ikhtalafa hadday isqabsadaan huwa isaga iyo warabulmaali ninkii raasamaalka lahaa fi raddi bilcaybi wixii markaa ceebta lahaa celintiisiiba isku khilaafeen daa iyo wan celinaya ama celi iyo may in la daayo ayaa inoo dan cumila maa fiihi lmaslaxatu waxaa la yeelayaa kolba sida ay faa'iidadu ku jirto oo markii maxkamada ay isla tagaan qaadiga ayaa eegaya hadday faaidadu ku jirto in la celiyo iska celiya buu odhanay hadday faaidadu ku jirto in la daayana ha la daaya ayuu odhanayaa wsala allahu waslama ala nabiyina maxamed wallahu aclam fashaiicu mukhayaru bayna an yaakuda dalika biqiimati wa bayna an yaqrac ila akhiri qiyaasan alcaali ma aljaamicu baynahuma aljaamicu baynahuma ana kula minhum garasa bixaq wa banaa bixaq si xaq ah ayuu dhiskiisan iyo dhirtiisan ay meesha ugu taagantay wa ana alarda ligayrih dhulkiina gayrkiibaa le lagu waa isku same wey wax lacag kalduunya meesha ma jirto lacagta wuu iska hayn maalinkuu ninkuu lahaa soo baxana uu siin lacagta wuu iska hayn maalintuu ninkii lahaa soo baxana wuu siin hadduu heli waayo ka waran oo siduu u hayay de ma isagaa haynaya buu iskaga shaqaysanaya isagee isagu lacagu meel dhigayaa ma jirto uu iska shaqaysanayaa hadday cidi usoo doonin weydo de khalaas isagu cidna cidna xaqiisii ugu diiday haddii iqaaladu dhankii iibiyaha ka timaado axkaamtani ma imanayaan hadduu isaguna dhulkaygii baan doonaya dhulkaygi halagii soo celiyo way imanaysaa nafs alcamal ah, isku midan wey abu shujaaci waxaad ku sheegtay hadduu midi shaqaynayo oo uu yidhaahdo waan shaqaynayaaye wax iigu dar waa caadi ya haddii mido uu shaqeynayo oo uu yihahdo waan shaqaynayaaye wax iigu dar ma sharikadii baad sheegeysa may qaraad ma waa sharikadii waa sharikaynkii oo labadii mid uni uu shaqeynaya kale aanu shaqaynayn halkana waanu soo sheegnay taas waanu soo sheegnay in halkaa hadal jiro ka waran ma ka hor imanaysaa faaiido iyo mushahar inaanay isgelayn may kama hor imanayso de mushahar lama ogolo alkan mushahar naga taa lafteedu markaynu sharikada maraynay labadii xoolihii laysku darsaday uu midi ku shaqaynayo tambiheena lafteedu wuu soo diiday in wuxuuna yihi ribxiga iyo khasaaraha waxaa lagu qaybinaya ala qadri ilmaaley laakiin wa inaga hadduu mid uuni shaqaynayo kutubtii madhabka waa laga soo helayaa inuu badsan karo faa-iidada halkaasaynu sidaan waay wain wahaba falahu an yafsaka wayakuda maa xujatuhu dee xujadiisu waxa way ana xaqahu asbaq himadan iyo waqafkan iyo waxaanaad samaysay aqa shafiica xaqiisa ayaa tasarufaadkaagan ka horeeyey markaa tasaruf aad samaysay kuma awoodid inaad ku burisid xaq kaa horeeyey laa yaصixu ila juz macluum min min aribx yucaariض اlأhr hada ladi istadlalnahu lilqar لأna cumar radi allahu canhu awlaadahu lam yatafiqa calى juزءin macluum min aribx waa waa wa waa runta lakin waa wax ay markii dambe lagu tawjiihiyey waa wax un lagu heshiiye waxaaba laga yaba hadii ujratulmithli odhan laha inay ka badan lahayd imika haddaynu madhabkii ku soconno ujratulmithli baa la odhanaya marka ujratulmithligi waxa laga yaba inu cumar u arkay ujratulmithligiina intan ka badanayso deetana uu is yidhi cumarna dee mu ogolen reerkiisa in wax soo galaan inta uu ka jari kara uu ka jaray markaa intuu ku yareyn karay buu ku yareeyey radia allahu canhu wixii dhulkan kaa galay eed ku bedelatay ayuunbaa shufco lagaaga qaadana oo lagu celin maxaa sidaa loo yidhi ee loo xujaystay ilain hadduu ku iibsaday toban kun maantana labaatan ayay maraysaa labaatan kana isagaa iskale haddana toban ayaa loo celinayaa miyaanay dulmi ahayn waxba dulmi maaha intaa ay kiradu halkaa gaadhaysa dhulka ma manaaficsanen isaguba waxaa laga yaabaa inuu dhulka kiraysnaaba uu intaa kira guranayey uu kiradii cunayey ma cid baa kiradii ka qaadanaysa cidina kama qaadanaysa lacagtii uu celiy maarata ku bixiyena waa loo celiy wixii uu faa'iide ka helana uu ka helay billahi tawfiq